bismillahi raxim asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kula wacan oo wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka adaan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqla wanaagsan saaka waa sabti taariikhdu waxay tilmaamaysaa ko iyo bisha januari sanadku waa waa saddex qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa kamida ah, abaabulka ka dhanka al-shabaab ee ka bilowday jubbaland wararkii ugu danbeeyey arrimahaasi la xiriira ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan gudoomiyaha gobolka hiiraan wuxuu mar kale ku dhawaaqay in aan la joojin dagaalka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolada dalka wararka ciyaaraha kuwooda ugu waaweyn ayaan sidoo kale eegi doonaa oo maanta kulamo xiise badan ay jiraan qodobadaas ayaan idiin soo gudbi doonaa iyo wixii nagu soo kordha Bye. bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan waxa ahaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dadkana baraarugiisa boqolaha gedigeenna barwaaqow guriteena kabadiyo hawsha badi kabadisin hore kabadi cadowa haynaga baqe mar kale hawshaada oh, badi oh, kabadi dowladeeniye kabadiyo hawsha badi kabadi baadi cadowa naga mudan bogaadin tariikhdana falka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin lihin badbaadiya nabad la helo waxa naga mudan bogaadin dariiqdana balka galay mas-uuliyiintii ku baaqay inaan baylihin abnigu badbaadiyo nabad la helo naga mudan bogaadin bishaariya sharaf baa helay mas-uuliyiintii bareedhay bagay guusha u heleene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaan waxaa naga mudan bogaadin bishaariya sharaf baa helay mas-uuliyiintii bahe dheedhoy bagay guusha u heneene dhaqaalaha baahintiisa ayay ballanqaadayaan sidii hore kabadi cadowahaynaga baqe mar kale hawshaa faa'iidaysa hurja qarankii awoodi baraaraha aytinka ayaad baabka u furteeni qur-aankiinuna nuurto dunida baxaa dhigaysa hurja qarankii awoodi baraaraha aytinka ayaad baabka u furteeni qur-aankiinuna nuurto waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena falanqeynta ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa wararna soo gaaraya ayaa sheegaya in ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ay iskaga soo baxeen degmada galcad ee gobolka galgaduud amniga galcad xooggiisa ugu badan waxaa gacanta ku hayay ciidanka danab ee maraykanka uu tababaray iyo ciidanka gorgor ee uu tababaray turkigu deegaanka ceelbacad ayaa la sheegay inay ciidamadan ka soo baxay galcad ay iskugu yimaadeen kasoo bixitaanka ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ee degmada galcad ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay shabaab ay weerar khasaare geysa ay ku qaadeen degmadaas waxaana weerarkaasi ku dhintay ku-xigeenkii taliyaha ciidanka kommandoska danab xasan maxamed cismaan tuure weli saraakiisha ciidanku kama aysan hadlin sababta ay galcad iskaga soo baxeen bal markaan haddii aan eegno abaabulkii ugu weynaa ee ka dhan al-shabaab ayaa wuxuu ka bilowday deegaanada maamulka jubbaland jubbaland waxay sheegtay inay diyaarisay ciidamadii shabaab ka saari lahaa deegaanada hoos yimaada maamulkaas haddaba si aan u ogaano xogihii ugu dambeeyey waryaheena cabdimajiid cabaas aadan ayaa qad ku jira cabdimajiid soo dhowow bal nala wadaag wararkii ugu dambeeyey xasan waa mahadsantaadii dhegeystayaasha ee eh, barnaamijka falanqeynta eh, waxaa saacadihii ugu dambeeyey jiray diyaargarow xooggan oo maamulka jubbaland ay ku jiraan kaas oo markaa ku qotoma in eh, la diyaariyey ciidamadii markaa ee qaban lahaa deegaanada ay dagaalamayaasha al-shabaab xilligan kaga sugan yihiin jubbaland dagaalkan oo saddex qaybood markaasi ay jubbaland ay u diyaarisay ama saddex hab in loo wajaho ayaa habka ugu horeeya waxa uu markaasi ka bilaaban doonaa deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo iyo sidoo kale waqooyiga waana laba jiho oo markaasi dagaalka la doonayo inuu iska garab socdo saacadihii ugu dambeeyay waxaa la arkayay gaadiidka ciidamada oo kuwooda ugu badan oo jubbaland oo markaasi diyaar adag ku jira waxaana markaa xilligan jiraa in maamulka jubbaland ay doonayaan in deegaanadaasi ay gacanta ku dhigaan oo muddo fog ay maamulayaan dagaalamayaasha al-shabaab eh, waa halkee marka deegaanada ugu badan hadda oo ay abaabulkan uu ka socdo xasan eh, hadda gudaha magaalada kismaayo ayaa si weyn looga dareemayaa diyaar garowgan ee xoogan sidoo kale waxaa jirta in eh, markaa ciidamadii ku kala sugnaa furimaha dagaalka iyaguna markaasi la doonayo in ciidamo kale oo gudaha magaalada kismaayo lagu diyaarinayo muddooyinkan dambe in markaa lagu xoojiyo eh, taasna waxa ay saraakiishu noo xaqiijiyeen in markaasi maanta ay suurogeli doonto ilaa iyo gelinka dambe eh, waxaa marka arrinkan uu yahay eh, mid kadib markii la sheegay in dagaalamayaashii ugu badnaa oo shabaabka ka tirsan xilligan ay isugu yimaadeen gobolada jubbooyinka kadib guuldarro xoogan oo ay kala soo kulmeen dagaalada xoogan oo ka socda gobolka galgaduud iyo weliba qeybo mudug ka tirsan waxaa marka tani ay tahay jubbaland mid ay uga hortegayso in dagaalamayaasha oo la aaminsan yahay shabaabka ka tirsan in culays ay soo saari doonaan deegaanadan si taasi ay u dhicin ayay saraakiishu markaa xaqiijiyeen in dagaalkan loo qaadayo waayahay ee dad badan waxay isweydiinayaan abaabulkan socda ma ciidanka dowladda iyo kuwa jubbaland un keliyaba mise waxaa ku jira dad shacaaba oo is-abaabulay oo doonay inay la dagaalamaan shabaab xasan saraakiishu maysan noo xaqiijin in dadka deegaanka iyagu is-abaabulay ay qeyb ka yihiin balse waxay xaqiijiyeen in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka jubbaland dagaalkaas unay hadda qeyb ka yihiin balse ilaa iyo hadda wax shacaba oo ka qayb qaadanaya dagaalkaas nalama xaqiijin waayahay fantastic aad aa umahadsan tahay wixii kaloo dheeraaday kusoo kordha wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad kaga bogan doontaan bal markaan haddii aan eegno gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan oo hadlay waxa uu sheegay in dagaalka dhanka al-shabaab aysan ka niyajabin doonin weerarka al-shabaab ay ku qaadayaan maalmihii ugu dambeeyey deegaanadii laga saaray iyo sidoo kale dhimashada saraakiisha muhiimka u ah dagaalka socda ee ku dhimanaya weeraradaas wuxuu mar kale ku baaqay inaan laga istaagin dagaalka al-shabaab ka dhan oo loo midoobo raggii maalmihii isdaba jooga ku dhintay jiidaha dagaalka ayagoo horumarra ka samaynaya eh, ee saraakiisha oo u horeeyey inta hadda aan xasuusto maalmaha ninka la yidhaahdo korneel shataqiy ee ku dhinta xawaaley ee uu dambeeyey korneyl xasan tuure iyo rag badan oo la dhintay waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaanteenna samar iyo iimaan haynaga siiyo waxaan aad maaragtay u xasuustaa ninka sarkaalkaa maanta la dilay nimanka dhallinyarada oo markaa da'dooda eegto iyo aqoontooda iyo geesinimadooda iyo akyaarnimadooda runtii xusuus lagu reebay ahaayeen rag badanoo saraakiilo waan ka bartay berigaas aduu rag badanay ahaayeen markaa ilaahay ha u naxariisto intii dhimatay kuwa kalena allaha badbaadiyo soomaaliya inta shabaab joogo oo gabar soomaaliyeed inta odagii laga dilaya asaay qaadayso oo canug soomaaliyeed uu agoontoobayo markii ma dhihi karnaba damiirkuba nama siinayan ya damiirkuba nama siinayo inaan nafisno ma na siinayo kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeti cismaan oo ka hadlayay howlgalada ka dhanka al-shabaab ee gobolada dalka ka socda barnaamijkeena falanqaynta wararka radio kulmi ayaad la socotaan bal markan hadii aan eegno wararka ciyaaraha kuwooda ugu waaweyn kulamo xiisa badan ayaa maanta jira oo horyaalka ingiriiska la ciyaari doono kulanka ugu adag ee isha lagu wada hayo waxa uu dhexeeyaa kooxaha liverpool sidoo kale kooxda chelsea layidhaahdo kulankan si gaara ah ayaa maanta loo eegaya saddexda iyo qadar sodon daqiiqa ee galabnimo ee maanta ayuuna soo dhici doonaa kulankan kooxda liverpool iyo sidoo kale kooxda chelsia waxay ku jiraan xilli ciyaareedkan xaalad aad u xun labadan kooxood ayaana xilligan waxa ay ku kala jiraan kaalimaha markii aan eegno kaalimaha isku xiga ee sagaalaad iyo sidoo kale tobanaad kooxahan waxay ka mid ahaayeen kooxahii loo saadaalinayay horyaalka markuu u bilaabanayay in kaalimaha hore ay yimaadaan balse xilligan waxay ku jiraan xaalad aada u xun kooxda chelsia haddii aan eegno kulamadii ugu danbeeyey oo ay ciyaartay kooxdan markii aan milicsano shantii kulan ee ugu dambeysay kooxda jelsia kulan ka mid ah adkaatay oo kulankii kooxda crystal balis ay la ciyaartay ayay gooli waxba kaga adkaatay laakiin saddexdii kulan ee ka horeysay waa laga adkaaday kulankii fulham ay u baxday man city sidoo kale kooxda man city oo mar kale garaacday waa kulamadii f a kaabka sidoo kale kulankii brimileagaha sidoo kale kooxda nottingham forest ayay gool i gool la gashay kooxda jelsia marka dhibaato weyn ayaa kooxda chelsea haysata liverpool dhinaceeda haddii aan egno iyada laftigeeda kama liidato kolamadii ugu dambeeyey eh, kooxda liverpool walfes ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay eh, kulankii f a cabka balse kooxda brighton ayaa saddex iyo waxba kaga adkaatay eh, kulankii horyaalka ingiriiska ugu dambeeyey ay ciyaartay labalabo ayay kooxda walfes la gashay kulankii f a cabka kulankii ka horeeyey ee bromford ay la ciyaartay brmiligana saddex gool iyo gool ayaa lagu adkaaday marka kooxda liverpool iyadoona dhibaato ayaa haysata markaan egno kooxaha chelsea sidoo kale kooxda layidhaahdo liverpool kulanka maanta u dhexeeya haddii aan egno xidigaha ay la soo shartigi karaan hadii aan ku hormarno kooxda layidhaahdo liverpool si gaara ah waxaa loo rajeynayaa in ay soo safi doonto xidig ku cusub kooxdaasi ee kagbo layidhaahdo kulankaasna uu kusoo bilaaban doono goolhaye waxay soo qaadan karaan sida ugu badan alison matib difaaca conote robertson iyo sidoo kale alexander arnold sidoo kale eliot vabinho iyo tiego ayaa la filayaa in ay qadka dhexe ciyaaraan weerarkana waa maxamed saalax nunes iyo sidoo kale gegbo waana shaxda afar saddex saddex ayay ku ciyaari doontaa kooxda liverpool yiraahdo kooxda chelsea haddaan egnana waxay soo safikiraan keyba badishiel oo ah xiddi ku cusub oo dhanka difaac ah tieg silva lewis hall iyo joloba galagar jerginia iyo covasig ayaa la fiilayaa sidoo kale inay qadka dhexe ciyaaraan ziyaaj iyo obabiyang iyo mount ayaa sidoo kale weerarka ciyaari kara waana eh, farmashin la mid a amba qaab ciyaareed ahaan kooxda liverpool ayay isku mid yihiin waa afar saddex saddex eh, xidigo badan ayaa labadan kooxood ka dhaawacaan tusaale ahaan kooxda chelsea dhibaato weyn ayaa haysata oo ku habsatay oo ah xidigo badan ayaa ka maqan tusaale ahaan sterlin mendy zakaria jilwell bulizig jovalkis vavana iyo broja balse eh, james ayaa soo laabtay rajaluna weyn ay tahay inuu eh, kulanka safto sidoo kale mudrik xidigii ay dhowaan la soo wareegeen ayaa sidoo kale filaya inuu ciyaaro nuni mudiki ayaa sidoo kale kamida ah xidigaha ciyaari kara sidoo kale kooxda liverpool xidiga badan ayaa ka maqan oo farminio eh, vandaj diego jota tismikaas iyo sidoo kale louis dias ayaa qayb ka ah xidigaha ciyaari kara ugu dambeyn kooxda juventus haddaan eegnana shan iyo toban dhibcood ayaa laga jaray xilli ciyaareedkan kadib markii ay maxkamad ku taala dalka talyaanigu ay baritaan ku heshay qaladaad ka dhacay qaabkii ay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ugu soo iibsan jirtay taasi oo keentay kooxda in ay kaalinta tobanaad ka dhacdo oo shan iyo toban dhibcood laga jaro bal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintiini kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay warkalmaane waxaa la yidhi nalyahow bidhaamayo markaan aragnay baaqaaga boholaha mugdiga iyo rajadii moolka lagu buusay biriqday dareento indhaha waatan balacsiine awal horena waatan u bagay bixitankaagaiye inaad birima tahay iyo anoo qiray buruudkaaga ducadan kugu bantooqaaya iyo maqal bayaankayga burji iyo allaha baaqiga baawar kugu deeqiye inkoordada allaha kaa baashiyo juundabalooloowe xaafadaha ku sii baha dadka baahi kuu qabae guddigana ka saar booska waa sii baktinayaaye eh. biinsadiina bidixda iyo nagu xihan baylka war waxaa la yidhi habeen waa mugdi cadada u miciina dharaartaa ka macaan balse qofkan wax arkayn labaduba waa iskugu mid warnamiyaw bushukuleel baaha karoonga laari baahana dheriga karoonga laari bilaahana nebada karoong aryaadhaha mugdi gacan la taagaa waxay mudan allah ogaa la yidhiye musbaax iyo mugdi indhaha u kala roon war cadhays ciise allah u naxariista waxaan ka maqli jiray babuur meeldheer ka yimid musbaaxdu daaran tahay shufeerku umaylku wado biran laga maarminiyo matoorku hadduu ka jabo waa muruge ma ogtihiin abwaamuudiin wali baanay usba maalmahaynee wali maalka waalay ma afugun la'aama maogtee malfadow war ilaahay ha u sheekh cabdi ayub wuxuu hore u yidhi markab laba musbaar jaban tahaan meel ka tolaya maroodaan u buulaynayaa maangad yuurura maqal baan hangoolka u sidaa maalin iyo leyle anna kama maqnaan karo iyana igama maarmaan anna waxaan maqli jiray mashaqa waa tanoo kale iyo muruga ciilkeed ruuxii meel fokaa jira war kalemaanay war ma haysaan odayaashii shabaab heshiiska la soo galay ee cadaada shirka jaraa'id ku qabtay dabadeedna la soo xiray maxkamad baa la soo saaray waxayna dhaheen mar baa bakhtigu kuu xalaal yahay annaguna heshiiska al-shabaab la galnay duruuf baa noo geysay wixii aan la galnayna been bay ahaayeen hadeerna go'aankii dawladdu ka qaadataan la qabna wargoyn odayaashu xabsi fiican oo dhaqan celinta ku wanaagsan baa lageeyaan u malayno markiiba si degdegay isku soo bedeleen warwarka ha iga dhexgelina waxaa la yidhi dadka waa la kala miirayaa muumin iyo gaale munaafiq iyo shayddaanna waa inay midoobaane isku dhinac ilaahow marsi ha ismutuxiyeen war odayaasha la sii daayo berri shabaab u tagaanoy ahaan maxkamad murtadiinna soo saartay baan saarnaynoo waan qasbarin maxaa laga dhahayaa war shabaab meeshay ugu tagaan markii hore xaradheer ahayd waana la qabsaday xaggay dambe ugu tagaayaan war calaa kulli xaal odayaashaa sida loola dhaqmo waxay tusaale u noqon doontaa dad badan oo shabaab la macaamila aryaadhaha samiday cabdullana waxa uu yidhi how intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan intii shaalay arrin xumeed bal arkaasay u ordayaan saaxiibkay abwaanguure hore wuxuu u yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xirataaba gardaroy godkaagii waa lugugu soo galay war abwaanguure waxaa kaloo hore u yidhi inuu ruux sidii mara gashtee bam isku googooyo halka ay ka soo guuriyeen godana weyddiiya war kalmaanee war ma haysiine xawaaley tuuluu dhawaa lagu magacaabay dhagaxow arroob miyaa ka dahay warma beerihiibaa soo go'ay warma macawisley baa ka soo baxday war warkaa iga dhex gelinine kabtayda maaragtaa ka dhacday linka koobiyiisii goobaha olya u dhiibtay maantiyaa taqaani ma ahane eh. afartan iyo sagaalaa lagu dilaa la yidhi shabaab baadhi kala laayay aryaadhaha shabaab riihiyaa la daba dhigay war nafladirasow lama dhihin oo wixii nooluba cadowgoda maaha war warkaa naga dhex gelinine eh. milatarigainnaba sugudii diyuurada iskaashanaya eh. ayaa ku dheelmaday camaamadii guduudneedna sidii inay katorobaan tahay iska tuuryeeyeen war imaamadii kam qataltu waa ridday dhaheen miya aryaadhaha war ma haysiina maalin kasta waxaa la yidhi mahay afar khawaariijuhu isugu tagtaba nisaa kasoo war hesha ka kadibna bayraqdaartu korkeelay rorogtaahaa la yidhi war cabdullaahan dambaabin afar maahee mahad salaad konton dilaaba loo bixiye waxaad ku falehe bahalkii yaa baalayaadii waxaa buudagay bayraqdaar bahalkiyo baalayaadii waxaa buudagay bayraqdaar gafuur dubdubihii ku dhacay waan ku diirsadaye ituma durbaanada tolo waan dabaaldegi war kalemaana war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh waa kii yidhi wejiga labaad koonfurgal galbeed buu ka bilaabanayaa madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareenna wuxuu yidhi bil gudaheed baan ku soo afjaraynaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi qof kasta geed miridhalaya ha talaala war hadday shabaab ku dhuuntaanna soo halis maaha war garan waa kamid mid maaha waxaa la tallaala madaxweynuhu yidhi war geedka garan waa la yidhaha laftarkiisu deegaankow garan waa ku ya marka waa shabaab oo kale aga war hedegooyin haddii koonfur galbeed bil lagu soo afjarayo jubbalandna sidee laga yeeli aryaa bishaarow su'aashaas axmed madoobe la rabaa inuu ka jawaabe horta jabuuti ma ka soo naqday war cabdillow war mahaysida shabaab baa haysta warnimayaho madaxweynaha galmudug qoorqoora ka khudbeeye xaradheere waxuu yidhi barbarkay ka baxdaa wabakay la qaleen war barbaru isagu hawsha ka waday miyaa jirtay war war mahaysida xaradheere galmudugay ka mid ilma adeerayaalow galmudug galhareeri iyo ceelburaa ka dhimana garab eseeya war hadday go'aan kaa tahay garab waayi maysid war waxaa la yidhi dad wanaag u midoobo walaalaysa dantoodoo iska waansha xumaantoo wacadkii alle oofshaa wadankooda horaystee soomaaliay isku waafaq inaynaan kala weecanoo wada maanta aan qaadno angoolow horaa waxaa loo yidhi ma loo dhashaa waddani mase waa iska dhigi karaa waddani war cabdulla looga jawaabay waa loo dhashaayo sideeba laysaga dhigi karaa waddani war waxaa kaloo la yidhi inta waaxid umiyo qalqiga wadar ahaantiiba wadka ruux wallaahiya ma jiro lagala waabtaaye qof walbaa wakhti isugahayaa wuu isla kacayaaye hawalwelin dadkaygaoo xaq baan weeshanaynay warana waxaan maqli jiray ah. hawalwelin anoo nool war allahu naxariistay wuxuu cabdigahaydh yidhi warabaha ciyaayow adaan kuu warramayaaye hawalwelin war baan kuu ogahay wiy gandabadiiye waxyaha shabaab laga jaraad walabsan doontahay warlayawa nin welibaa dheegi jiray waayahay ku daaye wadaadeed maraysa waranu waxaan dhilaa darradan socdoon horu sii wadniyo inaan wada jiraan wax ku noqon karaa wax ku noqon karaa inaan wada jiraan wax ku noqon karaa fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeena falaqaynta wararka o aad kala socoteen idaacadda kulmiye muqdisho kulankan xiga nabadgelyo